بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ku soo jirnay kitaabu salaa salaada ayaynu ku soo jirnay iyo umuurteeda ama axkaamteeda sheekhu hadda wuxuu ka bilaabayaa faslun awqaatu salaati khamsun halkuu ina yidhi awqaatu salaati khamsun halkaasuu ka bilaabaya awqaatu salaati salaada waktiyadeedu khamsun shan weeyaan alawalu waqti duhuri duhurka waktigiisa awalkiisu zawaalu shamsi cadceedda zuulideeda weeye cirka bertamihiisa ay ka dhaqaaqdo oo dhinaca galbeedka ay uga dhaqaaqdo wa aakhiruhu aakhirkiisuna masiiru dilli shayi shayga hadhkiisa ahaanshihiisa weeye midlahu isagoo kale uu noqdo hayra dili listiwaa'i dilka dilulistiwaha la yidhaah hayrkii isagoo ah wa awalu waqti lcasri casarka waqtigiisa awalkiisuna idaa saara markuu ahaado weeye dillu kulli shayin shay kasta hadhkiisu midlahu isagoo kale oo wasaada uu ka ziyaado qaliilan in yar wa aakhiruhu aakhirkiisuna guruubu shamsi cadceedda dhiciddeeda weeye wa awalu waqti lmaqribi maqribka waqtigiisa bilowgiisu guruubu shamsi cadceedda dhiciddeeda weeye wa aakhiruhu aakhirkiisuna guruubu shafaqi shafaqa dhiciddiisa weeye alaxmari cas wa awalu waqti alcishaa'i cishaa'iga waqtigiisa awalkiisu guruubu shafaqi alaxmar shafaqa cas dhiciddiisa weeye wa aakhiruhu aakhirkiisuna duluuculfajri waaga dilaaciisa weeye asaadiqi ee saadiqa ah wa awalu waqti subxi subaxa waqtigiisa awalkiisu duluuculfajri fajarka dilaaciisa weeye asaadiqi ee saadiqi ee runta sheega wa aakhiruhu aakhirkiisuna duluucu shamsi cadceedda soo bixideeda weeye alashfaaqu shafaqiyadu alaaatun saddex weeyaan axmaru mid cas iyo wa asfaru mid huruuda iyo wa abyadu mid cad alaxmaru kacasi maqribu maqrib weeye kacasi waa maqrib alaxmaru kacasi maqribun maqrib weeye kacasi waa maqrib oo shafaqa casi intuu joogo maqrib ayaa jooga ayaa la odhanaya alaxmaru maqribun axmarku waa maqrib walsfaru ka huruuda ah walabyadu iyo ka caddaanki ihina cishaaun cishe weeyaan wayundabu waxa la sunneeya taakhiiru salaati alcishaa salaadda cishaai in dib loo dhigo ilaa an yagiiba ilaa intuu ka dhacayo ashafaqu alasfar ka huruuda ihi intuu dhacayo shafaqa huruudda ah walabyad iyo ka caddaanka ihi faslun taxrumu waxa xaaraan ah asalaatu salaad baa xaaraan ah allatii salaada laysa lahaa uuna u ahayn sababun sabab uuna u ahayn sababka oo mutaqadimun horeeya walaa muqaarinun iyo mid la xidhiidha fii khamsati awqaatin shan xili shan jeer shalaad in la tukado ayaa xaaraan ah cinda duluuci shamsi xilliga cadceeddu ay soo baxayso xataa tartafica ilaayay kor u soo baxdo qadra rumxin waran qadarkii wa cinda alistiwaa'i iyo marka istiwaha ay tahay bartanka cadceeddu ku taagan tahay cirkiisa cirka bartamihiisa fii gayri yowmi اljumuca maalinta jumcaha a ah waxaan ahayn xataa tazuula ilaa intay ka zuulayso wa cinda alisfiraari markay huruuda tahay sii dhacayso xataa taqruba ilaa intay ka dhacayso wa bacda salaati subxi salaada subax dabadeed xataa taluca ilaa intu waagu ka dilaacayo xataa taluca shamsu ilaa intay cadceeddu ka soo baxayso wa bacda salaati alcasri salaada casar dabadeed xataa tagruba ilaa intay ka dhacayso culima haddaba halkan waxaynu ku arki doonaa waa salaadaha iyo waktiyadii ay lahaayeen salaadu kow inay waktiya leedahay oo duhurku uu wakti leeyahay oo casarku uu wakti leeyahay oo maqribku uu wakti leeyahay oo cishaa'igu uu wakti leeyahay oo subaxdu ay wakti leedahay mawaaqiitu salaad baa loo yidhahda waxaa laga aayadahan qur'aanka ah laba aayadood buu ilaahay inoogu sheegay subxaanahu wa tacaala xilligaad soo gaadhaba salaada tuko un lagu odhan maayo haddaad tidhaahdo caawa waan daalanahay oo cishaayiga iyo maqhribka iyo subaxdaba haddaan israacsani si markaan mar dhow u seexdo aan iskaga hurdo caawo oo dhan lagaa dhegaysan maayo waa arin khalad ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu cadaabayo ama uu kuu qabanayo aayadda qur'aankaa ah, rabbi wuxuu ku leeyahay ina salaata kaanat calى اlmuminiina kitaaba mawquuta ina salaata salaadu kaanat waxay ahaatay calى اlmuminiin dadka iimaankale dushooda kitaaban kitaab bay ahaatay shay la qoray oo la waajibiyey mawquutan oo haddana la waktiyeeyey waa mawquut ilaahay salaada mawquut buu ka dhigay waa mid waktiyeysan duhurku xilli uu galo iyo xilli uu baxo ayuu leeyahay casarku xilli uu galo iyo xilli uu baxo ayuu leeyahay maqribku xilli uu galo iyo xilli uu baxo ayuu leeyahay cishaa'igu sidoo kale xilli uu galo iyo xilli uu baxo salaada subaxna xilli ay gasho iyo xilli ay baxdo waayo ilaahay baba mawquud ku tilmaamay mawquud mawquud waa mid waktiyeysan oo waktiyo loo sameeyey aayad kale ilaahay wuxuu ku yihi subxaanahu wa tacaala suuratu lisraa aayadda sideed iyo toddobaatanaad aqimi salaata liduluuki shamsi ilaa gasaqi leyl wa qur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuuda aqimi salaata salaada oog liduluuki shamsi cadceeddu markay leexato oe barhtanka cirka ay xaggaa uga leexato haddaba duluugaa laba salaadood baa ku wada jira waa salaada duhur iyo salaada casar labaduba waxay ku jiraan intay cadceeddu xaggan cirka ka xigto barhtamaha intay aggaa u dhaaftay bay labadaasi imanayaan ilaa asaqleyl asaquleylna labaa ku jira asaquleylkaana labaa ku jira waxa weeye habeenkii intaa uu madowga noqday labaa ku jiro oo iyo cishaa'igiina halkaa khasaquleil bay soo gelayaan wa qur'aan alfajri ilaahay markuu yidhi qur'aan ulfajrina salaadii subax baa looga jeedaayo salaadii shanaada shantii salaadoodba waa mawquud oo wakti buu ilaahay u sameeyey subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo laga qaatay xadiidka abi daauud uu soo wariyey tirmidiguna uu weliyu welibana xasanka ku sheegay waa xadiid ibnu cabaas radia alaahu tacaala canhu wuxuu rasuulku yihi xadiidkaa ibnu cabaas amanii jibriilu calayhi salaam cinda albeyti maratayn jibriil baa igu tukiyey kacbada agteeda laba jeer wuxuu itukiyey duhurka markii u horeysay cadceeduni markay cirka sidaa uga yarsuushay buu ii bilaabay uu itukiyey haddana markii dambe markii cadceeddu ay casar gaadhaysay ee dee hadhkaagu libilaabkaa noqonayey ayuu itukiyey waa salaadii duhurun labadaa jeer buu duhurka itukiyey wuxuu ii sheegay buu yihi malakuljibriilu igu yidhi salaadu duhurku waa inta labadaa udhexeeya marka horena awalkuu ka tukiyey marka dambena dhammaadkuu ka tukiyey wuxuuna melgu ku yihi waa malakuljibriil baa rasuulka ku odhanaya alwaqtu bayna haadayn waktigu wuxuu ku jiraa hadal waktigu labadaa jeer inta ka dhexle waa markii hore iyo markii dambe waxaa kaloo jira salaada casarna sidaasoo kaleu laba jeeru tukiyey wuxuuna ku yihi waktigu waktigaa halkaa iyo halkaa inta ka dhexle weeyaan haddaba waxaa la ogaaday oo xadiidkaasi uu si toosa u tilmaamayaa salaadahan aynu tukanaynaa goor ay gaadhaan iyo goor ay baxaan inay leeyihiin wakti ay gelayaan iyo wakti ay baxayaan taasuu sheekhu inoo sheego wuxuu yihi awqaatu salaati salaada waktiyadeeda amsun waa shan waa dee shantii salaadood mid kastiba wakti gaarun buu yeelanaya awqaatu salaati khamsun buu yihi salaadaa shan ahayd waktigeegiina shantaasaa laga dhigay laba salaadood oo mar la wada tukan karo afar baa jira laba laba loo wada tukan karo casarka iyo duhurka waa la wada tukan karaa mar ama xilliga casarkaa la wada tukan labadoodaba ama xiliga duhurka ayaa la wada tukan labadoodaba maqribka iyo cishaaigana waa la wada tukan karaa dadka qaar haddaad safar iyo wax lamida ah aad ku jirto jamac baa jiro layskugu raro oo ama maqribkiibaad cishaa iyo maqrib wada tukan ama casarkiibaad ayad ama cishaa'igiibaad wada tukan maqrib iyo cishaai laakiin lama ogola inaan casar iyo maqrib isku raro waa mamnuuc casar iyo maqrib weligood layskuma raro mgribkana cishaa'iga ayaa loo raraa casarkana duhurkaa loo raraa laakiin mgrib iyo cishaai layskuma jamciyo odhan mgrib iyo waxaan doonayaa layskuma jamciyo iyo casar odhan maysid casarka dib iigu dhiga oo waktiga magribka aan tukado waa mamnuuc casar iyo mgrib layskuma jamciyo duhur iyo subaxna layskuma jamciyo cishaai iyo subaxna layskuma jamciyo subaxdu meel labala lama jamciyo iyada subaxda meel laba lalama jamciyo oo lama ogolo in laysku rarraro laakiin wakhtiyadii shanta salaadood salaad kastiba wakti gooniya ayay leedahay haddii wakhtiyadeeda aan sii kala doordooranno dee waan ognahay inay salaaddu sii kala ajri badnaani oo salaada duhur ninka tukanaya iyadoo baxaysa oo laba ragcadoodna xilligii duhurka tukanaya laba ragcadoodna casarkii ay kaga dhacayaan iyo ka salaada duhur wakhtigeega awalkeega tukanaya isku qiimo maaha isku ajrina maaha kolka waktiga salaada duhur ay leedahay isagaa xataa kala ajri badan oo kala qiimo badan oo qaarkood waxaa lagu odhanaya xilligaa inaad salaada ka dhigata waa xaaraan salaada duhur keligee toddoba wakti bay yeelan haddaba toddoba wakti lix waktina waa la sheegaa lixda wakti haddaan lixda ka dhiganno lixda wakti ee salaada duhur ay yeelanayso sheekhu salaada duhur buu inooga bilaabay salaada duhur ayuu sheekhu inooga bilaabay oo wakhtigeegii buu doonayaa inuu inoo soo dhigo duhurku wakhtiyadu lahaa wuxuu yidhi sheekhu awqaatu salaati salaada wakhtiyadeedu khamsun shan weeyaan awalu waqti duhuri duhurka wakhtigiisa awalkiisu zawaalu shamsi cadceeddu markay ka dhaqaaqdo weeyaan barhtamaha cirka ee xaggaa galbeedka ay uga dhaqaaqdo wa aakhiruhu duhurka aakhirkiisuna masiiru dilli shayi shayga hadhkiisa ahaantiisa way milahu isagoo kale uu noqdo hayra dili listiwaa hadhka dilulistiwaaha la yidhaha ama hadhgondoodka loo yaqaan marka laga gooyo hadhgondoodka marka laga gooyo waxaa la yidhaahdaa banaan cadbal hadda istaag hadhkaaga calaamad yaru samee oo sidaa u jeex hadhkaaga calaamad yar u samee halkuu halka hadhkaaga madaxiisu yahay xariiq yar sidaa u jeex hebelow istaag badhe intaad hebelow istaag tidaa ayaad hadhkaagii sidaa halkuu madaxiisu ahbaad u jeexaysaa sakanaad sugaysaa wax daqiiqadan gaadhayn baabaad eegeysaaba haddaad aragto hadhkii oo soo gaabanaya cadceeddu bartanka cirka xaggey ka xigtaa hadhkaagi hadduu soo gaabto ma xaggan galbeedkaa ayay cadceeddii u badatay mise xaggan barigay weli u badan tahay may galbe bari bay u badan tahay hadhkaagu hadduu soo gaabto xaggee cadceeddu kaaga badan tahay bari bay kaaga badan tahay waayo weli bartamihii cadceedu ma soo gaadhin haddii hadhkaagu uu dhinacnaba kaa kuu dhaafi waayo adiga markaad isyar eegto hadh yar wuu jiraa uu kuga hoos baaba'ay ama kuguma hoos baabi'ine cadceeddaa dhinacan koonfurta inooga badanoo in yar buu dhinacan kaaga yar baxay laakiin waad eegtayoo hadhkii markaad saa u xariiqdo dhinacnaba wuu siyaadi waayey hadhkii waa zawaal waa barhtamii bay ku taagan tahay waa zawaalkii barhtamii bay ku taagan tahay hadduu hadhkaagu xaggaa galbeedba bariba u yar noqdana hadduu bariba kaaga baxo u yar dhaqaaqa barina cadceeddii xaggay u badatay marka galbeed bay ku dhaaftay cadceedu haday galbeed jirto dee hadhku xaggaasu usii kacaa cadceedu intay beri kaa jirtona hadhkaagu dib buu kuugu soo noqdaa ila isagaa galbeed jiraye dib buu usoo noqdaa barhtamaha markay isku taagtana hadhkii adiga dhinacna kuma dhaafayo waa barhtamihii bay ku taagan tahay cadceedu haddaba duhurka bilowgiisu waa markay cadceedu barhtamaha cirka ay xaggaa uga yaro badato xaggaa markay u zuusho adigaa ogaanayo hadhkaaga inaad ka dareemaysaa hadhkaagan ayaad ka dareemaysaa cadceeddii inay xaggaa u zuushay marka uu baxayaana waa hadhkaagu markuu adigoo kale noqdo uu adiga ku la egaada intaad la egtahay ilan waad ismitirin kartaa ulyar baad qaadan kartaa ama mitir baad qaadan kartaaye hadhkaagu markuu ku la egaado kioo laga jarayo dillu zawaalkii markii uu hadhku taagnaa ma garanaysaa intuu ahaa hadhku markuu taagnaayuna dhinacna u dhaqdhaqaaqaynin intaasaa dillu la yidhaahdaa hadgondood baa loo yaqaanaa intaa haddaba diluzawaalka ama hadhgondoodka loo yaqaan intaa waa laga jarayaa intaa marka laga jaro hadhkaagu hadduu kule egaado waa aakhirkii duhurka hadduu intaa wixii ka dambeeya ay wax kusii biiraanna casarka bilowgiisii baa la gaadhaya casarka iyo duhurka wakti ma udhexeeya wakti aan duhurna ahayn casarna aan ahayn miyuu udhaxeeya waa maya jawaabtu ama duhurunbaa jooga ama casarunbaa jooga sheekheenna iyo fuqahadu weynankooguba salaadaha markay ka hadlayaan hadalkooga waxay ka bilaabaan duhurka salaadaha markay ka hadlayaan hadalkooga maxay ka bilaabaan baynu nidhi duhur bay ka bilaabaan waa cajiib talow duhurka maxaa lagu doortay maxay salaadaha casar uga bilaabi waayaan maxay salaadaha subax uga bilaabi waayaan haddii maalinta la eegayo dee subaxdaaba uga horeysa subaxda may ka bilaabaan haddii habeenka la eegayana may maqhrib ka bilaabaan talow xikmadda ku jirta duhurku waa maxay dhowr sababood ayaa keenay in duhurka laga bilaabo waaba magiciisanba dee duhur waa maxay macnihiisu ereygan duhura baleegada duhur waa dahara waa muuqasho waa xilligii salaaduhuba ay muuqdeen duhur duhur waa duhur oo salaada xilligan bacda zawaalka la tukanayo ayaa la yidhaahdaa duhur la odhanayaa waxay culimmadu yidhaahdeen waa awalu salaatin daharat salaadani saasaa duhurka looga bilaabay xikmad kalena way ku jirtaayo ilaahay baaba ka bilaabay qur'aanka aqimi salaata liduluuki shamsi haddaba aqimi salaata liduluuki shamsi markaynu nidhaa aqimi salaata war salaada ooga liduluuki shamsi cadceedda zuulideeda ay barhtamaha cirka ka zuulaysay xaggan u zuulayso salaada u ooga baa lagu yidhi aqimi salaata liduluuki shamsi ilaahay wuxuu ka bilaabay salaadaa duhur buu aayaddan inooga bilaabay dee halkuu ilaahay ka bilaabay baynu ka bilaabi sowkii qaacido caam ah rasuulku inagu yidhi ibda-uu bima badaa allahu bihi halkuu ilaahay ka bilaabay idina ka bilaaba aqimi salaata liduluuki shamsi waa duhurkii halkaasu ilaahay ka bilaabay inana halkaan ka bilowna bay yihahdeen waxaa laga yaabaa inay ardaydu isweydiiyaanay yidhaahdiin waxaan ognahay salaada in nebi maxamed lagu faral yeelay habeenkii leylatulmicraajka la odhan jiray habeenkaa ah haddaba marka habeennimo salaada la waajibiyey salaadii loo hor tukan lahaa yay noqon lahayd subax maxaa subax looga dhigi waayey bay yidhahdeen markaa ilan salaadahaba subax baa ugu horeysa halkaa sida ka caday subax waxaa looga dhigi waayey ama loo tukanba waayey nebi maxamed habeen baa salaada lasoo waajibiyey habeenkii dadkii oo hurda ayuu rasuulku soo noqday mayagaa yagaa dadku ogaadayba goormay ogaanayaan haddaba dadku waxay ogaanayaan dee markuu waagu beryo aayadaha xalay la soo dejiyey ayay kadib ogaanayaan kolkaa halkaa waxaa inooga muuqata duhurku inuu yahay salaada ugu horeysay waa salaaddii koobaaday dadku ogaadaan ama ay tukadaan dhinac kale haddii laga eego melkuljibriil markuu rasuulka ugu yimid kacbada agteeda laba jeer buu rasuulku tukiyey halkuu ka bilaabay salaaduu u bilaabay malakuljibriil duhur bay ahayd maadaamay salaadii duhur ahayd duhurkan in laga bilaabo waa arin toosan weeyaan salaada duhur ha laga bilaabo wa awalu waqti uhri awalu waqti duhri duhurka waqtigiisa awalkiisu ama bilowgiisu zawaalu shamsi cadceedoo ka zuusha ama ka dhaqaaqda weeyi bartamaha cirka oo xagga galbeedka uga dhaqaaqda wa aakhiruhu duhurka aakhirkiisuna masiiru dilli shay-i shayga hadhkiisa ahaantiisa weeyi milahu isagoo kale uu ahaado hadhku waa inuu la egaadaa hayra dili listiwaa'i hadhka dilulistiwaha la yidhaah marka laga gooyo ama laga jaro hadhgondoodka ayaa laga jarayaa hadhgondoodka marka laga jaro isaga la egaado ayaad odhanaysaa waa aakhirkii halkaa haddaba sheekhu wuxuu taabtay duhurka waktigiisu intuu yahay buu taabtay owqaadaa lafteeda ayaa la kala doortaa oo waxaa la yidhaahdaa iyagan laftooda waktigan duhurku muna kala afdal ahayn waa kala afdal lix wakti baynu u qaybini kow waktulfadiilo waktulfadiilo waa waktiga koobaad ee duhurka laba waktulkhtiyaar saddex waqtuljawaas afar waqtulxurmo shan waqtu daruuro lix waqtu cudrin lixdaa wakti ayaynu awqaadda duhurku uu leeyahay ayaynu ka dhigi qayb toddobaadna ragga qaar baa ku soo dara oo yidhahda qayb toddobaadna aanu ku darno haddaba lixdaa wakti waqtulfadiiluhu waxa weeyi cadceeddu markay cirka berhtamihiisa xaggan uga zuusho oo welibana aloo kaadiyo qadar laga weysay laga cadaydo lagana weysaysto dharkana laga xidho salaada looga adimo sunnihii raatubada ahaa laga tukado loogana aqiimo qibladana la qaabilo intaa uun marka waktiga ay ka horeyso wax kaloo ka horreeyey ayna jirin salaada duhur maxaa ka horeynaya saa markay u gaadho qadar qiyaas laga weysaysto cawradana laga asturo salaada looga adimo looga aqiimo raatubada ka horeysayna la tukado intaa uun marka laga horeysiiyo ee salaada sidaa degdegaa ah loo galo waa waqtulfadiilo oo waa waktigii ay ugu qiimaha badnayd ay ugu ajriga badnayd waayo wujuub baa ina fuulay wujuubkii ina fuulay ayaan isla markiiba halkaa uga boodnay oo aynu u dhaqaaqnay haddaba haddii salaada duhur ay sidaa u gaadho laba arimoodun mid soo gal hadii kale dembiilaa tahay war salaada uh, uh, qalabkeega qaado oo tuko saa markay u gaadho minidka u horeeya diyaargarow oo weysadii iyo umuurtii bilaabo taa hadaadan yeelin qalbiga ka go-aami caziimo la imo inaad duhurka tukanaysid haddaadan caziimana la imanin weysadaadana adan qaadanin waxoogaa aad iska joogto ood yaro sheekayso oy naftiba dee malagiiba uun kuu yimaadoo nafta lagaa qaado qadar waxoogaa ihina sala waktiga salaada uu ka taagnaa de salaadda ama adaa tukaday adoo daymaysan baad dhimataye hadda caziime lamaadan imanin dembi bay kugu tahay markaa laakiin haddii qalbiga ay kaaga jirto salaada markay gaadhay inaad tukato haddaad go-aansatay tukanaysid waxa weeye dembigii meesha uu ka baxayaa ilan waktiga salaada muwasac buu ahaaye mudayaq ma ahayn cidhiidi ma ahayn muwasac buu ahaa salaada intaan ku tukan karna afar ragcadood yaa qiyaasay afar ragcadood yaa haya inta lagu tukado sida caadiga ah inta minidee lagu tukado imise daqiiqo ya waa sideed minid meelahaasaan soo qaadanaynaa soo maaha inta salaada duhur lagu salaad afar ragcadooda ah inta lagu tukanayo bal sideed minid aynu ka dhigno salaada duhur waxaa dhici karta inay taagan tahay maalan labiyo tobanka hadda labiyo tobanka laga bilaabo ilaa saddexda iyo labaatan meel ilaa saddexda iyo maxaanku idhahdaa rubuc imise saacadood baa ku jira imise saacadood ba hadda halkaa inoogu jiro od arkaysiin ya saddex saacadood haddaba bal waxaad u qaybisiin minida ka dhiga saddex saacadood saddex saacadood waa imise minid boqol iyo siddeetan minid sow ma aha saddex saacadood markaynu nidhaahno waa boqol iyo siddeetan minid waxaad u qaybisaa siddeed daqiiqo labiyo labaatan duhur baa la tukan karaa eeg labiyo labaatan duhur ayaa la tukan karaa xilligan salaada duhur ay taagan tahay labiyo labaatan duhur haddaba labiyo labaatankaa duhur khiyaar baad u leedahay inaad bilowga ka tukato iyo inaad dhexda ka tukato adu in waktigaas intuu taagan yahy inaad tukatun baa lagama maarmaan kuu ah soo labiyo labaatan duhur iyo dheeraad welibana ma aha inta la tukan karayo labiyo labaatankaa duhur waktigaasi muwasac buu u yahay wax afar ragcadood wakti qaada unbaa lagaa dogaya sideed sideed minid hadday ka hadhsan tahay taymkii oo sideeddaa minidna ad waktiga kaga gaadhsiinaysid oo asalaamu calaykum tuna ayna xilliga casarka kaaga dhacaynin dee waxa weye waa waktigii duurkaa tukatay waktigii duhurka ayaa tukatay haddaba duhurku waa muwasac oo waynu ognahay inta salaadoodee dhexdeeda uu geli karayo aad bay u badan tahay intaa qaadan karayaaba sidaa darteed haddii caziime lagaa helo oo adan tukanin jamac iyo wax kaloo meesha jiraana ayna jirina safarba a tahay war iska soco oo xagga dhexda ka tuko aakhirka ka tuko awelka ka tuko awelku uu ka qiimo badan yihiin waktulfadiiluhu waa ka koobaad waana salaada intiisa inaynu la nimaad waxaa inoogu soo xiga waktiga labaadoo waa waktulikhtiyaar waktulikhtiyaarku wuxuu bilowdaa waktulfadiilaha markuu sidaa u dhamaado sidaa markuu waktulfadiil soo maynaan tilmaamin waktulfadiilaha waktigaasi markuu dhamaado waa waktulikhtiyaar baa aya ayaa imanaya ilaa inta waktiga uu ka hadhayo sideed daqiiqo sideed daqiiqaynu hadda ku qiyaasnay inaynu tukan karayno wax salaada uun ku filani inta ay ka hadhayaan waqtulikhtiyaar baa waktigaa la odhan waqtuljawaaska laftiisu waxa weeye salaada wax la eguni markuu ka soo hadhay oo waqtuljawaaska iyo waqtulikhtiyaarka ayay qola isku xilli ka dhigaan qolana waqtulikhtiyaarka ayay yidhaahdiin war maya e ha la yidhaah waqtulikhtiyaarku waa nisfulwaqti ama rubuculwaqti waqtuljawaaskuna intaasuu ka dambeeya ilaa inta salaada in ku la oo sideed minidii uu ka hadhayo ka afraad waa waqt lxurma waa sideed minid wax ka yari hadday kasoo hadho waktiga toddoba daqiiqa hadday ka hadho salaadana sideed daqiiqo waxaan ahayn ood ku tukan kartaa ayna jirin dee asalaamu calaykum tisa u dibadii duhurka kaagama bixin waa waqtulxurma marka xaaraan baad ku dhacday salaad hadda salaadaadii qalle kaama aha oo idraaku rakca waktiga waa lagu haleelaa ragcad baad ku haleeli kartaa waktiga salaadana idraaku rukuuc baa lagu haleelaa idraaku rukuuc soo saama ahayn kolka haddaba waktigana idraaku ragca haddaad hesho maasha allah waktigaagii waad waad helaysaa laakiin ogow salaada qayb kamida ah dibadda kaaga dhacday hadday ahayd hurdo haddaba waxa ku dhaafiyey bilaa dembi baa tahay hadday ahayd ilow adan u kasin bilaa dembi baa tahay hadday wax kale tahayna xaaraan baad ku dhacdo waa waqtulxurma oo ilaahay subxaanahu watacaala wuu kuu qabanaya waqtulxurma waa waktiga afraad waktiga shanaad waqtu daruura loo yaqaanaa waqtu daruuro waqtu daruuradu waxa weeye gabadhii caadada lahayd unbay caadadu ka go'day duhurkii allahu akbaro quri ka dhigan tahay qadru takbiirat ixraam qiyaas allahu akbar la odhan karaa ka salaada ka adhsan tahay hadday caadadu ka go'do dee ha tukato waa waktu daruura ilan daruur waa maaniciibaa zuuli xilligani way tukanaysaa dembina uguma jiro oo ilan bilowgay ka tukan lahayde looma ogolayn inay tukate waa waktigaasina waktu daruura baa la yidhaahdaa waxaa culima jiro waktiga u dambeeyo waqtulcudur ah waqtulcudurku waa duhurka inaynu tukano xilliga casarka waqtulcudri baa la yidhaahdaa duhurkiioo xilliga casarka aan tukanayno ama casarkiioo xilliga duhurka aan tukanayno oon isku jamcinayno waa jamcii haddaad tahay qof cudurdaar leh awqaatu salaati salaada waktiyadeedu khamsun waa shan awalu waqti duhri duhurka waktigiisa awalkiisu zawaalu shamsi waa cadceedda oo zuusha oo ka zuusha ama ka baydh ka leexata bartanka samada wa aakhiruhu aakhirkiisuna masiiru dilli shayi shayga hadhkiisa ahaanshihiisa weeyi midlahu isagoo kale uu noqdo hayra dilli listiwaa'i hadhka hadh gondoodka loo yaqaan ama dillulistiwaa a kayrkii isagoo ah wa awalu waqti lcasri casarka waqtigiisa bilowgiisu idaa saara waa markuu ahaado dillu kuli shayin shay kasta hadhkiisu milahu isagoo kale oo wasaada uu ka ziyaado qaliilan in yar casarku goormuu bilowdaa haddaba hadhkaagu markuu adiga kula egaado uu in yar kaa ziyaado in yar ku dhaafo ilan adiga markuu kula egaadee hadhgondoodka laga jaro duhurkii baa joogay oo waa aakhirkii duhurka haddaba xilligaa adiga uu kula eg yahay markuu in yar u kaa dheeraado hargondoodkana laga gooyo waa bilowgii casarka weeyi casarka bilowgiisii halkaa ayuu ka bilaabanaya ereyga casar a ah macnihiisu muxuu ahaa luqadda waxaa loo yaqaanaa adahru ama wakti baa loo yaqaanaa haddana casarka waxaynu inagu u naqaanaa ama shareecada loo bixiyay isilaaxu shariica waa asalaat lmakhsuusa salaadan khaaska ah ee duhurka iyo maghribka udhaxaysa ayaa casar la yidhaahdaa magacyo badan bay leedahay oo salaat lberdina waa la yidhaahdaa casarka salaat lberdi man salla berdayn sida xadiidka ah berdaynku waa casarka iyo maxaynu nidhi iyo subaxda oo kale waxaa loo yaqaanaa salaadan salaat lwusطana waa la yidhahdaa salaat lwusطa salaat lwusطa waxa weeyi salaad aada u qiimo badan waa nebigu uu lahaa shakaluuna can salaat waxay naga shuqliyeen salaadii salaat alwusطa kolkaa salaada ilaahay leeyahay salaada ooga salaada salaatulwustaha la yidhaahdana ooga xaafidu calى salawaat wa salaat اlwusta ilaaliya salaadaha salaatulwustadana ilaaliya salaatulwustadaasi waxay culimadu u badan yihiin salaada casar inay tahay way magacyo badan tahay haddaba salaada casar wa salaat اlwusta waxaynu arkaynaa culima salaada casar xilliga ugu horeysa ee la tukan karo daabit iyo qaacidu sheekhu inoo sameeyey daqiiqado iyo wakti saacad inooma qabanin daabitkaasi ku saacadle iyo ku aan saacad lahaynba wuu eegi karayaa ku miyi jooga iyo ku magaalo joogaaba wuu eegi karaya meel kastood joogto harhkaagun isku qiyaas ilan harhkaagu kaama haraye saacaddu way kaa lumi kartaaye waxaa laga yaaba inaadan saacaddaba aqoonin waxa weye harhkaaga laakin de ma harhkaagaa kaa lumaya kana dheerayn maysid kana tegi maysid harhkaaga war harhkaagaa kuu saacad ahe saacaddaada haddaba harhkaagun ka dhigo adigu qiyaasa markaa wa awalu waqti waqtilcasri casarka waqtigiisa awalkiisu idaa saara marka uu ahaado weeye dillu kulli shayin shay kaste hadhkiisu milahu isagoo kale markuu noqdo hadku hadduu isaga noqdo uu kale u leegaado wazaada uu ka ziyaado qaliilan in yarna uu ka ziyaado waxogaana waa ka ziyaaday wa aakhiruhu aakhirkiisuna waa casarka aakhirkiisa eh guruubu shamsi cadceedda dhicideeda weeye cadceeddu hadday dhacdo salaadii casar waa la gaadhay guruubu shamsi way dhacday way dhammaatay salaadii casar dhammaadkeegu cadeed dhiciday ku xidhan yahay wa aakhiruhu guruubu shamsi haddaba sheekeenu halkaa cadceed dhaca ayuu casarka gebagebadiisii inooga dhigay oo kol hadday cadceeduba dhacdo ama cadceeduba gebagabooto waxa weeye casar wuu ku daayey maqribkii baa bilaabanaya hadday cadceedda haddaba qaybi ay dhacdo qaybina ay soo jeeddo ka waran cadceedda qayb baa dhacday qaybina way soo jeedaa maxaa laga yeelayaa markaa ma waxaynu odhanaynaa casarkii wuu joogaa mise waxaynu odhanaynaa casarkii ma joogo maxaa laga yeelayaa waxaynu taana ka yeelaynaa casarkii kol hadday cadceedda qaybi soo jeedo waxaa la odhanaya casar waa tukan kartaa xilliga ragcadaha aad tukataana haba yaraatee la odhan maayo waktigii way ka baxeen hadda la soco xagga subaxda haddaynu ka eegno oo cadceedda qaybina ay soo baxda qaybina ay maqan tahay halkaa hadday salaantu kaaga dhacdo salaadii subax way joogtaa miyaa la odhan qaybina way maqanta qaybina way soo jeeda may salaad subax ma joogto markaa waa dembi baa lagaaga qoraya waktigaa intaa inta kaaga soo beegantay waktigiibaad ka saartay oo dembi baa lagaaga qoraya kolkaa maxay culimadu u kala leexiyeen labadan arimood maqri casarkii waxay idhahdeen hadday cadceedda qaybi dhacdo qaybina soo jeedo waa casar dembi kuuguma sugna subaxdiina waxay dhahdeen hadday qaybi maqan tahay qaybina soo jeedo dembi baa kuugu jira waxaa mar kaste culimadu ay xaq siiyeen qeybta soo jeeda daahirkaa la xaq siiye daahirka haddaba hadday cadceedi soo jeedo daahir inta maqan inta soo jeedunbaa xukunkeyga la siinaya cadceedda inta maqan waaad ka inta soo jeedun xukunkeyga siin waxaad odhanaysaa hadaba haddii ay cadceeddu soo wada jeedo ma subax buu tukanaye maya hadday cadceeddu xaggan kale markay sii dhacayso soo wada jeedana macasar buu tukan karayey ha dee waa haa taasina waa maya markaa sidaasaa loo kala leexiyey oo labadaa ay kala noqotay casarka laftiisa awqaad kala duduwan ayuu leeyahay waxaa lix wakti ilaa lix wakti ayaynu casarka isna gaadhsiin doonaa awqaadda uu leeyahay waqtulfadiila ayuu leeyahy waktiga ugu ajriga badan yahay waa sidii kii duhurka oo kaluun waa qadar laga weysaysto salaada looga adimo raatibada laga tukado cawrada laga asturo lagana aqiimo salaadana laga tukado intaasa waqtulfadiila ah waqtulikhtiyaar baa jira waqtulikhtiyaarkuna waa ilaa intuu hadhkaagu adiga labanlaab kaa noqonayo hadhkaagu limilaabka intuu ka noqonayo waa waqtulikhtiyaar waqtuljawaaz baa jira wati waqtuljawaaz bilaa karaaha la yidhaah waa casarkii waa tukan karaahiyiina ma jirto waa ilaa intay cadceeddu huruud ka noqonayso cadceedda iftiinkaa kasii tagoo huruud bay noqotaa ilaa intay huruudda ka tahay waa waqtuljawaaz bilaa karaaha ka ugu ka afraad waa waqtuljawaaz maca karaaha waa inta uu ka baaqi yahay waktiga in salaadaa casarun la tukan karo waqtuljawaaz maca karaaha ka shanaad waa waqtulxurma waa waktiga in casarka intuu ka hadhsan yahay afar ragcadood qadar aan la tukan karaynin waqtulxurma ka lixaad waa waktiga waqtu daruuraha aynu leenahay waqtu daruura waqtu daruuruhu waxa weeyi gabadhii caadada lahayd caadadu hadday ka go'do qadar salaada takbiiratulixraam allahu akbar looga odhan karaana uu waktigii ka adhsan yahay allahu akbar bes salaadaa iyo tii lala jamcin jirayba inana waa lagugu leeyahay wakti toddobaad baa jiro casarku leeyahoo waktulcudur ah waktu waa in casarka duhurka xilligiisa la tukado oo jamcu taqdiim la qaato toddoba wakti haddaba duhurkii lix baynu siinaye casarka toddobada kay isla dheeraadeen waa kee waktulkaraahada ayaa duhurka xabadunaynu ka soo qaadnay casarkana waqtulkaraaha waxaynu nihi waqtuljawaaska ayaan duhurka wakti un ahaa waqtuljawaaska mid un ahaa casarkana waqtuljawaaskaa laba ah waqtuljawaas bilaa karaaha iyo waqtuljawaas maca karaaha labada ayuu inoo noqonaya xagga casarka markaynu eegeyno waktiyadiisii wa awalu waqtilcasri casarka waqtigiisa awalkiisu idaa saara markuu ahaado weeye dillu kuli shayin shay kaste hadhkiisu milahu isagoo kale oo wasaada uu la ziyaado qaliilan wax yar wa aakhiruhu aakhirkiisuna guruubu shamsi cadceedda dhicideeda weeye cadceeddu intay ka dhacayso wa awalu waqti lmaqribi maqribka waqtigiisa awalkiisu guruubu shamsi cadceedda dhicideeda weeye wa aakhiruhu aakhirkiisuna duluucu lfajri fajarka iyo waaga dilaaciisa weeye fajarkii asaadiqi ee runta sheegayey waxaynu eegeynaa waktiga maqribka wa awalu wakti maqrib buu yihi maqrib haddaba ereygan maqrib ah waxa wey maqrib waa daraf makaan oo ficilka kharabaa ah ka yimid maqrib waa halkii ay ka dhacaysay cadceedu weeyi ama xilligii ay dhacaysay cadceedu weeyi kolka haddaba maqribku hadda waa salaada aynu tukanno cadceeddu intay dhacday kadib salaadaa aan tukanno ayaa maqrib loo yaqaanaa cadceeddhaca salaada ka dambaysa ayaa magrib la odhanaya waxaa magacan loogu magac daray liguruubi shamsi baa looga keenay cadceeddii baa markaa un qarsoontay oo dhacday waa magribka halka laga keenay weey haddaba salaada maqrib imaamu shaafici laba qowl buu ku leeyahay qowl qadiim la yidhaah iyo qowl jadiid la yidhaah waxaynu ognahay imaamka qadiim waxaa la odhan jiray waa qowlkiisii hore ciraaq markuu joogay kutubtii iyo fatwadii uu bixiyey ayaa loo yaqaana qadiim masar markuu tegey kutubtii uu qoray iyo fatwadii uu bixiyeyna waxaa loo yaqaanaa jadiid waxaa la idhi imaamka haddaba hadaladiisu marar badan bay ama cilmigii uu akhriyayey ama uu fatwoonayay ay iskhilaafaan keebaa la qaadani ma kii qadiimka ahaa mise kii jadiidka ahaabaa la qaadan si guud marka la qiimaynayo jadiidka ha la qaataa la maxaa la qaadanaya imaamka qadiimka iyo jadiidka labadiisa qowlyaa la qaadan jadiidka ka dambe masr uu ku yidhi waayo kii hore wuxuu uga leexday aqoon dambe oo agtiisa ah, ta'akud uu u yeeshay ama mutaakid uu ku noqday ayuu uga leexday kolkaa jadiidka ayaa la qaadaniye qadiimka la qaadan maayo waxaa jira ilaa afartan mas'alo aduu masaa'il kooban oo la yaqaan oo waxaa jira la yidhaahdo waxa xoog badan qadiimkii waxaa ka mid a ah salaada maqhrib waktiga salaada makrib imaamku jadiidka wuxuu ku yihi qowl khatar ah wuxuu yihi salaada makrib waxay taagnaanaysaaba waa intan laga adimaye laga weysaysanayee saddex ragcadood laga tukanaye sunahoodii saddex ragcadood iyo sunahoodii waabad sooman tahayba waxaa laga yaabaa inta inaad intaad aftiranayso oo qura inay tahay intaad aftiranayso oo qura inay tahay baaba laga yaabaaba waxaa dhici kara qowlkaa haddaynu qaadano dadkii soomanaay o dhani wada taariku salaad inay noqdaan dadkii soomanaay oo dhan islaamnimadoodii in la isku haysto muslimiintii idlayd oo la yidhaahdo war salaadii bay ka tegeen salaadii sawtan maaha salaadii maqrib ay ka tegeen waa khatar kolka waxaa loo baahan yahay mas'alada qowlka jadiidka ah la qaadan maaye qowlka qadiimka ah baa la qaadanaya oo ah salaada makrib waxay joogaysaa cadceeddu markay dhacdo ilaa xaggaa cirku uu ka casaadaa haddana huruud huruud baa ka muuqata haddana cadaan buu isku bedelaa intaa kadibna madow baa yimaada sow saa maaha cadceeddu markay dhacdo saa markay u dhacdo casaan baa muuqda huruud baa ku xigta cadaan baa ku xiga sow saa maaha caddaankaana madow baa kasii dambeeya innaga indheheenni laydhkaa daciifiyeye ama cirkaba ma eegne dayaxba ma naqaanee dayax maynu naqaanaa shan iyo tobnaad markuu maraya nuurkiisa iyo quruxdiisa qolada miyiga ayaa garanaysa inagu laydh iyo laydhkaa iyo guluubadaasaynu isticmaalaaye mayagaa inoo kala duwanba bil birata bil dhamaatay cirkaaba ma eegno waxay ka dhigan tahay haddaba dadkaa indhaha wanaagsan ee indhahoogu ayna daciifin ee si fiican wax u kala arkaya iftiinkaa case xaggaa ka jira way ogyihiin huruudda ku xigtana way ogyihiin caddaanka ka dambeeyana way ogyihiin madowga ka dambeeyana way ogyihiin salaada makrib haddaba cadceeddu markay dhacdo ilaa casaanku intuu xaggaa ka jiro makribkii wuu jirayaa cadceedii way dhacday casaanka ilaa intuu casaanku muuqdo way jirayaan culimada qaarkood taqriibi bay yidhaahdeen aan samayno oo waxay yidhahdeen waxaanu ku qiyaasna ilaa konton daqiiqo waa wakti aada u dheer sow maaha wakti aada u dheer weeye culimada qaarkood waxay yidhahdeen war konton daqiiqo laguma qiyaasi karee wakti ka kooban baa lagu qiyaasaya kontonkaa daqiiqo qolo ree iyagu waxay yidhaahdeen waxaan ku qiyaasnayba dhowr iyo konton minid baanu ku qiyaasnay bay yidhahdeen dhowr iyo konton minut waa wakti dheer dhicidda laga bilaabo ilaa halkaa adigu waxaa xiliyo ilaa lagu qiyaasi karo soddon daqiiqo wax iskaga dhodhow ama labaatan minut xuduudda cishriin daqiiqa maqhribku si toosa ayuu u joogayaa oo shaki male ilaa cishriin daqiiqa inuu maqhribku yahay laakiin intaana shafaqa ayaa muhiima shafaqu waxay yidhahdeen culimadu hadduu raagu konton gaadho iyo hadduu soo degdegu toban daqiiqo ku dhaco kolba shafaqunba adiga ku xukuma ama ha kuu raago laakiin daqiiqada gaaraha qaadanin haddaad saacad yar qaadato tida baa yidhi konton daqiiqo ayuu maqribku taagnaadaa oo saacadda ayarun iska heegato war saacaddu muhiim maahe shafaqaa muhiimah shafaqa dhicidiisa ayaa muhiima ah. ama toban daqiiqaha kuugu dhaco ama konton ha kuugu dhace casaanka xaggaa ka jira inaynu eegno wey waktiga haddaba maqhribku waktiyo badan ma lehe waa waktigaa uun maqhribku wa awalu wakti lmaqribi maqribka waktigiisa awalkiisu guruubu shamsi cadceedda dhicideeda weeye wa aakhiruhu aakhirkiisuna guruubu shafaqi shafaqa dhicidiisa weeye alaxmari cas shafaqa cas ee xaggaa ka soo baxa inta uu ka dhacayo weeye wa awalu waqti alcishaai cishaa'iga waqtigiisa awalkiisuna guruubu shafaqi alaxmar shafaqa cas dhicidiisa ayuu ka bilowdaa kolkaa ka huruudda ah iyo ka caddaanka ihiba cishaa'iga ayay ka tirsan yihiin huruudda iyo caddaanku laakiin waxa wanaagsan baa la yidhaahdaa labadaa inaa cishaa'iga laga dambaysiiyo huruudda iyo cadaankaba in laga dambaysiiyo wa awalu waqtilcishaai cishaa'iga waqtigiisa awalkiisu guruubu shafaqi shafaqa dhicidiisa weeye alaxmari cas shafaqu waxa weeye waxa case xaggaa ka jira midabka case xaggaasaa shafaq loo yaqaanaa waa midab oo kale markaa midabkaasi intuu ka dhacayo in la sugo weeyaan haddaba markaynu waktigii cishaa'iga halkaasuu ka bilowday aynu nidhi shafaqa cas dhicidiisa ayuu ka bilowday aakhirkiisu talow cishaa'iga waa halkeeyey wa aakhiruhu aakhirkiisuna duluuculfajri fajarka dilaaciisa weeye asaadiqi ee fajru saadiqa loo yaqaano fajru saadiqa ilaa intuu waagu ka baryayey de cishaa'i halkay culimada qaarkood kaa yidhaahdeen nisfuleylka ku daa madhabku wuxuu qaatay ilaa inta salaada subax aad ka gaadhayso waa cishaay ilay salaadaha wakti ma jiro la odhanayo waa waktiyo uu udhaxeeyaa owqaas udhaxaysaa ma jirto la odhanayo waktigaana maaha waktigaana maaha waktigan aynu arkayno oo dhan iyo taymkan aan arkayno oo dhan waktiyo udhaxeeya oon ahayn subaxda iyo duhurka subaxda iyo duhurka iyaga labadaa wakti baa udhaxeeya aan subaxina ayna joogin duhurna uuna joogin oo saacaddan hadda aan joogno ee tobankii aba kamid a ah hadda odhan maysid subax baan tukan odhan maysid duhurna waan tukan laakiin salaadahan kale way isku wada xigaan casarkii iyo duhurkii iyo maqribkii iyo cishaaigii iyo subaxdiiba xaggaa way ka wada xidhiidhayaan haddaba cishaa'iga waxaa isna la siiyey waktiyo sidii oo kale ah ilaa toddoba ama lix ah ayaa la siiyey waktulfadiiluhu waa kii a salaada iyo inta xidhiidh kale inta laga samaynaya waa waqtulfadiila waa ko waqtulikhtiyaarna waa ilaa ululeyl ilaa tobanka intay saacaddu ka gaadhayso tobanka habeennimo waa ululeyl tobanka inta laga gaadhayo waqtuljawaas bilaa karaaha waa fajrulkaadibku intuu ka dhalanayo fajrulkaadib waxaa jira midab laba midab baa xaggaa iyaguna ka soo baxa xaggaa subaxda sow xaggan saddex midab maynaan sheegin gabaldhaca casaan iyo huruud iyo caddaansa maynaan sheegin xaggaana laba midabbaa ka soo baxa laba jeer soo baxoo kala duwan waa cadaan haddaba midabkaasi isagoo cadaanuna oo xaggaasi ay caddaato ayuu caddaankaasi ku kala duwan yahay midna kor buu u dheeraadaa isagoo dhuuban midna sidaasuu isku ballaadhiya oo jihaadoo dhan buu qabsadaa haddaba ka dhuubanee kor isku taaga fajrulkaadi baa la yidhaahdaayo waa berigii weli lama gaadhin wuu ka horeeyaa cishaayi baa tugan kartaa buu ku leeyahy xilligaa sheekhu haduu yahay fajrulsaadiquna waa cadaanka xaggaa ka soo baxay laakiin korkaa isku taaginen dhuubnayne sidaa jihada u raacee u ballaadha kaana fajru saadiq baa la odhanaya haddaba waqtulikhtiyaar waqtuljawaas bilaa karaaha waa fajrulkaadibka oo ka dhuuban ah inta laga gaadhayo waqtuljawaas oo bikaraaha ihi waa bacda fajri bacda alfajri lkaadib fajrulkaadibka waxaa ka dambeeya ilaa inta uuna waktiga ka hadhin salaada cishaa in laga tukan karaa intayna ka hadhin waa karaahiy eh, jawaaz bilaa karaahiya waqtulxurmaduna waqtulkaraahiyadan doonaya waqtuljawaaz bikaraaha waa fajrulkaadibka waxa ka dambeeya ilaa in salaada cishaa in laga tukan karo oo quri intay ka hadhsan tahay waqtulxurmaduna waa waktiga shanaade waa salaada marka ayna ka hadhin in iyada u waasac noqon karta afar ragcadood in laga tukan karaa markaynu ka hadhin cishaayigii waa waqtulxurma waqtu daruuraduna waa xilliga eh, eh, maanicu uu zuulo maanicu hadduu zuulo waa waqtu daruura waqtulcudrikuna waxa weeye waqtulcudurku waa waqtiga magribka qofka jamcinaya ee cudurdaar leh ayaa la odhanaya waqtulcudurkiisii weeye salaadii cishaaina halkaasuu sheekhu kaga baxay wa awalu waqtilcishaai cishaa'iga waqtigiisa awelkiisu guruubushafaqi shafaqa dhicidiisa weeye alaxmari cas wa aakhiruhu aakhirkiisuna duluuculfajri fajarka dilaaciisa weeye asaadiqi ee saadiqi ee la yidhaha run buu sheegayaa wa awalu wakti subxi subaxda waktigeega awalkeegu waa duluuculfajri waa beriga ayaa uga horeeya fajarkaasi waa fajru saadi saadiqa waa kii aynu nidhi wuu ballaadhaa kaasaa subaxda uga horeeya duluuculfajri inta badan berigii hore saacado ima jirin dee wax lagu eegtaayo digaaggaa la qaadan jiray digaagga digaagadaha ayaa la qaadan jiray shimbirahana waa la dhegeysan jiray waxyaabaha digaaga qiimaha badan u sameeyey xilliga waaberiga ayuu ciyi jiray digaagu xilligaa waaberiga markuu ciyo salaadaha ayaa loo kici jirayoo saasaa lagu tukan jiray shimbiruhu haddaba waxa weeye halkii adinkaoo kale ku jireen iyo saacadaha digaag markay yihiin saylada marka la tago waxaa digaaga ugu qiimo badnaa ka ugu cida badan digaaga cida badani ka ugu qiimaha badan buu ahaa ee qayliyan afkaaba isku qaban imaamu shaafici iyo imaamu maalig oo maalin wada jooga oo imaamu shaafici uu arday yahay ayuu nin imaamu maalig u yimid oo wuxuu ihi imaam waxaan ku weydiiyey nin baan sayladan tego digaag baan ka soo iibsaday waxaan ku idhi inuu cib badan yahay baan weydiiyo hadduu afka isku qabto islaantayduba waan furay buu igu yihi afka hadduu isku qabto islaantaba waan furay reerkii kala dhaqaaq bu yidhi hadduu digaagaasi afka isku qabto waan eegay digaaganiyo awqaadda caadiga ah un buuciyaa buu yidhi awqaadda caadiga ah waa digaag cib badan laakiin afka isku intuu aamusan yaha badan buu yidhi dee ninkaa walaalkeena islaanti mayna ka furmin buu yidhi reerka aan gaadhne ka waran imaamu maali wuxuu way ka furan tahay way ka furan tahay kol hadduu afkaba isku qabtay isna uu yidhi hadduu digaagaasi afka isku qabto islaantaasi furantay war ninkaa waxa reer male imaamu shaafici baa uu aamusayoo markii imaamka uu kacay kadib ayuu yihi imaamku inu sidaa yidhaha ma ahayne waxba kama furna ninkaa imaam shaafici wey imaam maali baa loo geeyey hadalkii ma cadhoonin mana xanaaqin eh balu yeedha bu yidhi imaam shaaficiyo maxaad tihi buu yihi kama furno ahaa oo maxaad u deliishatay inayna ka furnayn wuxu hi ninkani markuu leeya digaagu hadduu afka isku qabto wuxuu uga jeedaa almubaalaqa almubaalaqa reebelow sawma nidha inagu soomaali ahaan imisaan kugu lahaa de wax ciiddaa leeg soo ma tiraahdo ma wax carada leeg baad ku leedahaad umalayn miyayna been ahayn wax carada leeg haddana eeg ma beentalow ilaahay kuu qorayo oo laguu qorayaa war maya wa ciidda wax fara badan unbaad uga jeedaa wax fara badan unbaad uga jeedaayo waa alkahra almubaalaga xagga balaaqada marka la eego waxaan u deliishaday bu xadiidkii nebiga sala allahu calayh wasalam rasuulka ayay gabadhi weydiisay hebel iyo hebel baa ii sheeka yimid ayaan guursadaa muxuu nebigu ugu jawaabay hebel ninka la yidhaahdaa waa sucluug wa amaa fulaan falaa yadacu alcasa can caatiqihi ninkaasi u shabama isagaa qoorta ka dhiga ushaba qoorta kama dhigo u garaacaa uu weeyaan dumarka bay qola yidhaahdeen kolkaa macnaheegu rasuulku ma wuxuu ujeedaa buu yidhi daqiiqad kasta islaanta unbuu garaacayaa unu gigtaa un ku hayaa mise waxa weeye mar uu cadho badan yaho u dil badan yahay uun xiliyo badanu ka maqan yahay baa jirta xiliyo badanu raalli yahay baa jirta xiliyo badanuna cadhoonaynin baaba jirta dee wuu garaacayaa un maaha macnuhu waxaa la ogaaday markaa waxaa la ogaaday markaa ama halkaa si toosa inooga muuqanaysa oo aynu arkaynaa cadha inay jirto inay jirto mubaalao almubaalaa walkara ayaynu halkaa halkaa arkaynaa almubaalaqa walkara wa awalu waqti lcishaai cishaa'iga waqtigiisa awalkiisu guruubu shamsi cadceedda uruubu wa awalu waqti subxi subaxda waqtigeega awalkeegu lfajri waaga dilaaciisa weeye asaadiqi saadiqa ah ee runta sheegaya wa aakhiruhu aakhirkiisuna duluucu shamsi cadceedda soo bixideeda weeye alashfaaqu shafaqyadu halaaatun saddex weeyaan axmaru mid iyo wa asfaru mid huruuda iyo wa abyadu mid cad saddexdaasuu wakhtigu u qaybsamaya waa axmaru mid waa shafaqyadii alashfaaqu shafaqyadu halaaatun saddex weeye axmaru waa mid cas wa asfaru iyo mid huruuda wa abyadu iyo mid caddaana saddexdaasay shafaqyadu uqaybsamaan alaxmaru ka casi magribun waa magrib walasfaru ka huruudda ah walabyadu iyo ka cadina cishaaun waa cishaaigii labadaasi cishaai bay noqdeen wayundabu waxaa la takhiiru salaati alcishaai salaada cishaai in dib loo dhigo ilaa an yagiibe ilaa intuu maqnaanayo ashafaqu asfar shafaqa asfarka ee huruudiihi intuu maqnaanayo uu dhacayo walabyadu iyo ka abyadka ee cadiba inta ay maqnaanayaan in salaada dib loo dhigo ayaa wanaagsan halkaa waxaynu ku haynaa culimo cadceed waktiyadii salaadaha oon u deliishanay labadii aayadood ee ugu horeeyey iyo xadiidkii malakuljibriil rasuulka labada jeer uu tukiyey iyo axaadiis kaloo rasuulka ka sugan oo nebigu uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka bukhaariga iyo muslimka ku qoran man adraka rakcata min asubxi qabla an tadluca ashamsu faqad adraka subxa qofka ragcad ka haleela salaada subax intayna cadceedu soo bixin waad arkaysaa salaadan subax maxaa lagu qaayoonayaa markaa cadceed soo buxu cadceed soo buxu inuu waktigii gebagabada ahaayee subaxda yahay baad arkaysaa xadiidkan bukhaariga iyo muslimka man adraka rakcatan qofku ragcad hadduu soo gaadho min asubxi salaada subax uu ka soo gaadho qabla an taluca shamsu intayna cadceedu dhalanin ama ayna soo bixin faqad adraka subxa warkaasi subaxdii wuu haleelay bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray xadiidka halkaa haddaba waktiyadii salaaduhu ay lahaayeen ayaynu bartaa kaga baxnay waxaad ogaatiin awqaadan salaadu waa taariikh inaga dhalashadeenii ina xasuusinaysa iyo nolosheenna waa taariikh nololeedkaagii oo caadiya oo taxanaa ah weeyi salaada subax markuu waagu dilaacayo xaggan maxaa inagaga inaga calaamad mana aggaa ka soo bixin calaamadda ka soo baxdaa waa maxay iftiin waa hooyadu markay uurka leedahay hooyadu markay uurka leedahay dee ha calooshii way isbedeleysaa meel fog bay wax ka muuqanayaan waad aragtaayo marka xaggana haddaba waaguu soo dilaacayo waxbaa isbedelay calaamad baa xaggan ka muuqata waa uurkii allaha uurka kugu xanaanaynaya u tuko laba ragcadood mar alla marka hooyadu ay umusho ilmaa dhashay cadceeddii baa soo baxday de waa cadceeddii soo baxday oo kale way yar koraysaa cadceediyo waka waad aragtaa intay soo korto ayuu ilmihii yaraabaa koraya duhurka markay noqoto waa dhalinyarnimadii waa awoodahaagii laqad balagta ashudaka awoodaadii ayaa dhammaystirantay waa duhurkii war ilaahay umahadnaq markaana mar alla markay cadceedu xaggan ay laadlaadsantay casar noqoto waa gabowgii bidaartii iyo ciradii iyo ha qofkii way isku dhex daatay laakiin ilaahay baa markaana ku dhawraya ma og tahay mar alle markay maqhrib gaadho waad aragtayo dee waa qofkii u dhintay cadceeddii baa godka gashay u dhintayba cishaaigii waa la aasayba waa taariikh nololaadkaagii oo dhammaystiran wax waxay salaadii reebtay ma jira culimo halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclam